bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadahanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum shaykhuna asheekh salim abdillahi alcusaymiy gafara allahu lana walahu biisnaadi kulu minhum ila asfam cayna can arun dinar can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn camr lcaas can cabdillahi bn camr lcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wa alihi wasalam alraaximuun yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum isama wamin araiqi ramati wamin araa'iqi alraxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul mutuun khaasatan usul xadiid almustafa wa rasul mujtaba sala allahu alayh wala alihi wصaxaabati ajmaciin lifazu bisacaati ajl fahada huwa almajlis athaalith cashar min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi sunan annasa'i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 allahu tacaala hadda waxaan gelaynaa baabka boqol iyo soddon iyo shanaad dikru laqra'i dikru laqraa'i qur'iga sheegitaan la sheego xukunkiisa wuxuu yahay ayuu baabkan u baab yahay qur'iga markii kelimada qur'iga la yidhaahdo laba macnoba waa suuragal inay xambaarsan tahay macnaha koowaad waa xaydka macnaha labaadna waa tahaarada labadaba way xambaari kartaa weeyaan oo marka qur-i aad yidhaha qofka xaydna waa loola joodi karaa sidoo kale tahaaradii laga tahaaro qaatay amaba waxaa weeyaan qofkii inuu xayd ama haweeneyda xaydaan ay tahayna oo daahir ka tahayna labadaba waa suuragal weeyaan qur-iga ama aqra'da waa jamcu qur-in ama qar-in labada waa la dhihi karaa weeyaan bidami اlqaafi wa kadalika ayda bifatxihi marka waxaa la dhihi karaa quru quru ilahi wuxuu lehy subxaanaه wa tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna yatarabasna bianfusihina halaaثaةu quru halaaثaةu quru dumarkii la furay saddex qur'i i ha sugeena culimada marka aad bay isugu qabteen quriga iga oo saddex xayd intuu ugu dhaca ayuu ka daahir noqoto miyay sugaysaa mise waxa weeyaan saddex duhri weeyaan mas'alada ayada waa masale khilaafi ah, ahlucilmiga isku khilaafeen alimaam annasaa-i caleyh raxmat isaga wuxuu aaminsan yahay wuxuu qabaa in qur'iga uu yahay xaydka lidaalika axaadiistan uu keeni doono dhammaanteed ama inteeda badan wuxuu xoogga ku saari doonaa ee arrinta ayada weeyaan arrinta ayada ayuu imaam annasaa-i caleyh raxmat xoog ku saari doonaa bal la socda waa yahay xadiidka laba boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiix ulisnaad sanadkiisa waa saxiix weeyaan qaala imam nasai aleyh raxmat ullah waxaa noo warramay alrabic ibnu sulayman ibnu dawuud ibn ibrahim aljiri aljizi almuraadi weeyaan waa hiqa qaala wuxuu yidhi rabiic xadathana isxaaq ibnu bakr ayaa noo warramay isxaaq ibnu bakr almisri weeyaan saduuqun faqiih qaala wuxuu yidhi isxaaq xadathanii abi aabaha ii warramay aabihii waa bakr ibn mudar waa hiqat thabt an yaziida ibn cabdillaahi allaythi hiqat mukthir waa nin hiqa oo aad xadiis badan wariyey can abi bakr ibn muxamed ibnu camr ibnu xasm waa hiqatun caabid waa nin hiqa oo weliba cibaado badnaa can camrata alansaariya waa taabiciyad radia allahu raximah llahu raxmatan waasica waa hiqa can caaishata umina waxay ka warisay ummi muminiin caaisha radia allahu tacala canha ardaha ana uma xabiibata uma xabiiba binta jaxshin ahayd allatii taasoo kaanat ay taxta cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan bin cawf saxaabi jaliilka tobanka jannada lagu bishaariyey ka mid ahaa xaaskiisii ahayd wa annahaa iyada istuxiidat in la dhiig shuban siiyey dhiig furan uu ku dhacay laa tathuru ayna dahaaro ay helaynin oo markasta dhiigu ka sooda ka socdo fa dukira waxaa la sheegay sha'nuhaa arrinkeedii lirasuulilah baa loo sheegay sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alla ayaa loo sheegay fa qaala rasuulkeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam innahaa iyada laysat ma ahanin dhiig furankaas bilxaydati xayd ma ahanin walaakinahaa iyada rakdatun waa haraanti oo mina araxim raximka xaggii haraanti kasoo baxday amaba furasho kasoo booday weeyaan dhiig kasoo booday ama haraanti raximka ku dhacay weeyaan waa xididkii horaan usoo marnay marka nabigu wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam faltandur faltantadir ama faltandur ha korato ha sugato qadra qar'ihaa intuu xaydka ahaan jiray qadarkeed ha sugata allatii taasoo kaanad ay taxiidu mid xaydku ku dhaca lahaa iyada inta xaydku ku dhici jiray in la eg ha sugata weeyaan faltatruki salaata salaadana isaga tagto ay dukanin uma intaa kadib tandur ha eegto maa bacda dalika intaa wixii ka dambeeyo ha eegto oo faltaktasil ha qabaysato cinda kuli salaatin salaad la arka markay tukanaysa ha qabaysato weeyaan xadiidkan marka alimaam anasa-i wuxuu usoo arooriyy caleyh raxmat ullah inuu caddeeyo in qur'iga uu xayd yahay waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina aha halaathatu quru soo maaha saddexdu qur'i uu rabbigan subxaanah wa tacala inay sugaan uu faray amarka uu ku siiyey oo ha sugeena la yidhi waa saddex xayd xadiidkan ayuu u daliishana uu nabigeena uleh leh sala allahu alayhi wa alihi wasalam faltandur qad qadra qar'ihaa qur'igeeda qadarkiis ha eegto wa waa xaydkii halkan marka xadiidkan waxaa ku cad in qur'iga uu yahay xayd weeyaan axaadiid kaloo duhriga caddaynan waa imaan doonaan amaba waxa weeyaan way jiraan weeyaan marka maadaama ay xaaladda nooca tahay qofka mu'minka waa inuu ogaado in qur'iga culimmada ay isku haayaan oo qaarna ay leeyihiin waa xaydka qaarna waa duhriga labadana waxa weeyaan adila ay leeyihiin badan weeyaan alimaam anasa-ina wuxuu maray caleyh raxmat ullah quriga inuu yahay alxaydu ayuu maray weeyaan xadiidka laba boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn muthana moxamed ibn muthana alcanazi weeyaan hiqatun thabt qala wuxu yhi xadathana sufyaan ibnu cuyayna alhilaali waa ninka imaamka xujada ahaa alxuja can zuhri alimam maxamed ibn muslim ibn shaab zuhri asna waa sidii oo kale sufyaan raggiisa weeyaan waa ragga habtiga ah oo xujada ah can camra binti cabdiraxmaan taabiciyatun jaliila raximaha allah hiqa can caaishata waxay ka warisa um lmuminiin radia allahu taala ardaha ana uma xabiibata binta jaxsh uma xabiiba oo ina jaxshi ahayd kaanat waxay tustaxaadu mid le dhiig furansiiyey sabca siniina toddoba sana fa sa'alat innabiya nabigeena ayay weydiisay sala allahu alayhi waali wasalam fa qaala rasuulkeena wuxuu yidhi laysat ma ahanin bilxaydati xaydka caadigeed oo taqaanay dhiig furanka ma ahan inamaa in kalamaan huwa isaga cirqun waa xidid furmay fa amarahaa marka maxalu shaahidku halkan marka fa amarahaa nabigu wuxuu faray sala allahu alayh waali wasalam an tatruka asalaata salaadda inay isiga tagta qadra aqraa'iha xaydkeeda qadarkiisa iyo waxaydatiha xaydkeeda wawgaas ama cadafkaas waa litafsiir tafsiir weeyaan muraadkadkan loola dalnay waxaa weeyaan qadra aqraa'ihaa waxaydatihaa xaydkeeda e, iyo xaydkeeda qurigeeda yani xaydka e, qadarkiisii ayaa waxa weeyaan eh, intuu hayay ayaa muxuu ahay ay eh, ka tegaysaa salaada weeyaan qadra aqraa'iha wa xaydatiha qadarka xaydkeeda iyo qadarka xaydkeeda waa laba jeer waa mxuu ahaa waa min baab tafsiir tafsir weeyaan qadra aqraa'iha intuu xaydka hayna iyo waxaydataha xaydkeeda ha sugta ha ka tagta salaada weeyaan wa taqtasilu ama wa taqtasil ha qabaysato wa tusallii ha tukato weeyaan fa amaraha wuxuu fara nabigeena alayh sl slam an tatruka salaata salaada inay isaga tagta qadra aqraa'iha intuu xaydka haayo iyo xaydata xaydkeeda wa takhtasila ay qabaysata wa tusalli ay tukata ayuu nabiga faray sala allahu calayhi waali wasalam fa kaanat waxay ahayd marka taktasilu mid qabaysata cinda kulli salaatin salaadda arko ay qabaysan jirto agteeda weeyaan qabayskan marka mas'alada meeshaan taalla waxay tahay haweenayda ama qofka muslimadda ah uu dhiig furanka qabto see laga rabaa xayd haddii uu ku dhaca oo xaydkina ay taqaana sidaan shalay usoo hormarinay cashirka hore afwan aan usoo hormarinay cashirkaan ka horreeyay labay tobanaad haddii ay waxa weeyaan awood u leedahay eh, nacam haddii ay awood u leedahay inay kala saarto oy kala bixisa eh, xaydka iyo istixaadaha dhiigga ay kala bixiso iyada waaba dhib ma lahan oo xilliga xaydkana xaydnimay ula dhaqmi xilliga istixaadana istixaadnimay ula dhaqmi laakiin haddii ayna kala saari karin oy kala bixin karin oy wixis kaga dhex darsamaan maxay samaynaysaa xaydkii xilligii loo qadaray wayba ka qabaysatay tusaalahaan saddex maalmood saddexda maalmood ay tirisay kadibna way qabaysatay xaydka isaga qabaysaa ka laazina garanay laakiin istixaadadeed maxay samaynaysaa gormay qabaysani ma salaad kasta u qabaysani ma maalintii ay qabaysani culimada masalada ayada aad bay iskugu celceliyeen laakiin waxay isku waafaqsan yihiin inay salaad kasta u qabaysato inay sunna tahay waajib ahayn inay sunno tahay ay waajib ahayn weeyaan Eh, waxaa kaloo ayadna muxuu ahaa noo imaan doonta insha allahu tacaala inay duhur iyo casar hal mar u wada qabaysanaysa oo isku soo dhaweynaysa salaada duhur markay bixi rabto salaada casarna ay soo geli rabto ay qabaysanaysa kadibna hal qabays uu noqoni salaada maqrib salaada cishana sidoo kale ay muxuu aha salaada maqrib markay bixi rabto oy salaada cisho soo geli rabto inay qabaysanayso kadibna ay muxuu ahaa saas ay hal qabays ka dhiganayso salaada cisho iyo salaada maqrib hal mar ay uqabaysani salaada duhur iyo casrna hal mar ay uqabaysani salaada fajarna hal mar ay uqabaysani taan waa noo iman doonta insha allahu tacaala qabayska asaga marka guud ahaanba najaasad in la dhaqo oo meeshii dhiigga laga zuuliyo waa sax waxa weeyaan waa waajib laakiin inay mar kasta qabaysato waajib kuma ahan inay weyse qaadato oy meeshu nadiifiso oy meeshii waxa weye dheebar ama xafaadad amaba maro ay ku cubto ay ku xirto intaad unbaa muhiimadda ah waa laga rabaa weeyaan alcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala waaya hahay xadiidka labada xadiid oon soo marnay xadiidka hore oo rabiic ibnu sulayman waa subaaci alimaam anasai aleyh raxmat llahi nabiga waxa udhexay todoba qof intaasaa udhexaysa weyaan kii kalena waxa weyan waa sudasi nabigeena alayh salatu salaam iyo waxa weeyaan alimaam anasai waxaa udhexaysa lix ruux ayaa udhexaysa weyaan marka waa waa sudasi kii horena waa subaaci weyaan nacam xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiix isna qaala imam nasai aleh raxmat llah akbarna cisa ibnu xamaad atujibi laqabka aabihiis naanaysta aabihii iyo isagaba waxa la yihahda zuqba ayaa la yihahda weyaan isaga aabihiiba zuqba ayaa lagu naaneeyaa ciisa ibnu xamaad waxaa weeyaan waa hiqa qaala wuxuu yihi xadathana leyth ibn sacd wa imaamu masr wa hiqatun thabtun xuja can yaziid ibn abi xabiib wa hiqatun faqiih abi xabiibka suwayd ayaa la yihahdaa can bukayr ibn lashaj wa hiqatun thabt bukayr ibn cabdillahi alashaj weeyaan wa hiqatun thabt can mundir ibn muiira wuxuu ka wariyey mundir ilmuqiba xijaazi ayaa la yidhahdaa ninkaas marka waa la isku qabtayo qaar waxay yidhaahdeen waa majhuul laysa bilmashhuur waa majhuul nin laga jaahiliya xaaladiisu aan mashhuur ahayn aada loo aqoonin ibnu xibbaanna wuxuu ku sheegay markuu thiqaadiisii tirinayay ama kitaabkiisi uu ku sheegay weeyaan marka ninka la yidhahdo mundir ibn mugiira ayaa wuxuu ka wariyay can curwata ibni zubayr curwa ibnu zubayr ayuu ka wariyey raximah llah wacuruwa taqana waa imaamka faqiih ahaa ana faatimata binta abi xubaysh gabadha faatima binta abi xubaysh la yihahda saxaabiyadda jaliilka xadatat waxay ka warantay anaha iyada atat rasuul allahi rasuulka alle inay utagtay sala allahu calayhi wa wasalam nabiga u tagtay gabadhaas kadibna fashakat waxay u sheegatay ilayhi nabiga ay u sheegatay alayhi salatu slam addama dhiig bay u sheegatay oo ka socda oon ka go-aynin waa imtixaan maogta imtixaan weeyaan marka qofka muminka imtixaanka nooca ku qabsadaba inuu sabar daa'imo ama laazimo ama uu ku dadaal yaa loo baahan yahay faqala laha rasul rasulka wuxu ku yiri sal slam inamaa dalika inamaa in kalamaa dalika kaas eh? cirqun waa xidid fanduri eeg ida ataaki hadduu ku yimaado qur-uki xaydkaadii halkaanu imaam imaam nasaa-i u daliishana weyaan falaa tusalii ha tukanin wa idaa waya wa idaa mara quruki marka xaydkaada uu muxuu ahaa tago uu marana fatatahari tahaaro qaado oo isnadiifi oo qabayso uma salli tuka maa bayna alqur'i ila alqur'i xaydkaas iyo xaydka intu dhexaysa inta dahaarada tuka weeyaan haadaa daliil kan waxaa daliil uu yahay calaa ana alaqra'a qur'iga xaydun inuu xayd yahay ayuu daliishaday imaam nasai aleyh raxmat ullah qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan annasaai wuxuu leeyahay waqad rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa wariyey hishaam ibn curwata ayaa wariyey can curwata ayuu ka wariyey ibnu zubayr waa labada faqiih oo isdhalay walam yadkur fiihi muusan sheegin maa dakara almundir mundir arrinka uu sheegay muusan sheegan weeyaan macneeda maxay tahay alimaam anasai wuxuu leeyahay xadiidkan uu rabaa inuu yara taabto inuu daciif yahay maxaa yeelay xadiidka mukhaalafo ayaa ku jirta rag hiqaad ayuu khilaafay uu leeyahay sidoo kale alimaam albayhaqina xadiidkan inqitaac ayaa ku jira oo muxuu ahaa uu kala go-on yahay saas ayuu qabaa waxaa lagu radiyey yacni dad badan waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo curwa ibnu zubayr inuu ka maqli labadaba inuu faatimana ka maqlay wayna sugantah arrinta iyada caaisha inuu ka maqlay inuu caaisha ka maqlabada waa ka maqlay marka curwa eh, ibnu zubayr inuu mxuu ahay uh, habaryartiina ka maqlo inuu faatima bint abi xubeyshan uu ka maqla labadaba waa suuragal waana soo gaaray waana hiqa marka wax ishkaal oo meesha ku jira inqitaacna meesha kuma jira sidoo kale mukhaalafana waa nin thiqa aho waxa weeyaan eh, wax haba yaraatee eh, lagu bulshana meesha kama muqdaan weyaan walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala xadiidka laba boqol toban iyo labaad waa xadiis saxiixa isna waa sudasi xadiid ah waxaa weeyaan sudasi weeyaano nabiga iyo asaga alayh sla slam waxa udhexeeyo lix naf baa udhexayso qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarana isxaq ibn ibrahim alxandali wa isxaq ibn rahwey wa hiqatun xuja thabt qala wuxu yidhi akhbarana cabda cabda ibnu sulayman akilaaci weeyaan hiqatun thabt oo wakiic ibn jarax aru'asi alkufi weeyaan waa imaamka ad taqaanin wa abu mucaawiyat maxamed ibn khazim adariir adariir weeyaan hiqatun thabt qaaluu intaba waxay yidhahdeen cabda iyo wakiic iyo abu mucaawiya intaba waxay yihahdeen waxaa ka wariy isxaaq ibn rahwiya saddexdaba shuyuukh u yihiin qaaluu waxay yihahdeen dhammaantood xadathana hishaam ibnu curwat ayaa noo warramay can abiihi abihi cumar bn zubayr ayuu nooga warramay can caaishata ayuu ka warramay radia allahu ta ardaha um lmuminiin qaalat ina caaisha tiri jaa-at waxaa timid faatima bintu abi xubaysh gabadhaa saxaabiyadda ayaa u timid ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam faqaalat waxay tihi innii aniga imra'atun haweeney ayaana ustaxaadu lidhiig furansi oo dhiiggayga iska socda weeyaan falaa hurumad ahar noqda afa adacu sala haddii ay xaaladdu nacatay salaad misiga taga qaala wuxuu yihi nabigeena alayh slam laa maya inamaa in kala dalikaas cirqun waxidad walaysat bilxaydati xayd ma ahanin faidaa aqbalat alxaydatu xaydka haddii uu soo qaabilo uu yimaado fadaci salaad salaad isaga tag waidaa adbarat xaydka haddii ay dibarjoodisa oo muxuu ahaa kaa baxana faksili canki dama dhiig iska dhaq wasalli duka weeyaan saas ayuu nabigeena alayhi sala slam amarku bixiyey waana noo soo hormartay marka alimaam nasaa-i axaadiistaas dhowrka wuxuu u daliishanaa in qofka mu'minadda ah xaydka hadduu muxuu ahay quriga in xayd lagu magacaabo ayuu daliishana weye intaas wuxuu udaliishtay in xaydka qur'i loo isticmaala ayuu daliishaday alimaam anasaa'i caleyhi raxmat ullah marka intaas ayaa aada muhiim u ah inaan fahanno axkaamta kale oo ku saabsan Eh, sida mustaxaadada ay samaynaysa iyo waxa weeyaan insha allahu taala qeybna waan soo marnay qeybna hadda ayaan gelaynaa biidn bari tabaraka wa baabka boqol iyo lix iyo soddonaad dikru iktisaali mustaxaada haweeneyda dhiig shubanka ama dhiig furanka uu ku dhacay eh, siday u qabaysanaysa oo la sheegay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa wa anasudasi qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarana moxamed ibnu bashaar moxamed ibn bashaar waa bundar hiqatun thabt qaluu xadathana moxamed ibnu jacfar qundar weeyaan waa hiqa qaluu xadathana shucba alimaam alxuja athabt weeyaan shucb ibn lxajaaj can cabdiraxman ibn lqasim hiqatun jaliilun faadil can abihi aabihi wuxuu ka wariyey aabihi waxaa weeye alqasim ibn moxamed ibn abi bakr sidiq weeyaan can caaishata wuxuu ka wariyey ninkaas alqasim waa hiqatun thabtun faqih can caaishata umuna wuxuu ka wariyey radia allahu ta an ardaha ana imra'atan haweeney mustaxaadatan la dhiig furansiiyey oo dhiigeeda uu furmay dhiiga iska socda gabadha waxaa la yihahdaa sahla sahla bintu suhayl ayaa la yihahda alqurayshiya gabadha iyada abu daawuud ayaa caddeeyey in magaca la yidhahdo ana imraatan imra'ada iyada inaa sahla bintu suhayl alqurashiya la yihahdo alimaam abu daawuud ayaa sunankiisa ku caddeeyey raximahullah ana imra'atan haweenay mustaxadatan la dhiig furan siiyey oo dhiig furan uu ku dhacay calaa ahdi rasul ilah rasuulka zamankiisa sal allahu alay slam qiila allah waxaa loo yidhi inahu isaga dhiig furanka cirqun waaxidad caanidun aan istaagaynin oo madax adag aan istaagaynin mooyaan fa umirat waxaa la faray an tuakhira inay dib u dhigto alduhra salaada duhur wa tucajil alcasra salaada casrna ay dadejiso wa takhtasila lahumaa inay u qabaysato guslan qabays waaxidan waa kii hadda aan sheegayni wayaan oo wa tuahira almaqriba salaada maqribna ay dib u dhigto wa tucajil alcishaaa salaada cishana ay dadejiso wa takhtasila lahuma ay uqabaysata guslan waaxidan hal qabays wa takhtasila ay uqabaysata lisalaati subx salaad subaxna guslan waaxidan hal qabays gabadhaas marka nabigeena sala allahu alayh wali wasalam arrinka ayuu faray salaada duhur iyo casarki isku inay isku dhaweyso oo waktiga duhurka markuu eh, qeybta udambeysa la jooga casarkiina uu soo dhow yahay ayay qubaysani kadibna way tukanaysaa salaada maqribna saas oo kale dib bay udhigaysaa ilaa cashaa u kasoo dhawaada kadibna way qabaysani way tukanaysaa salaad sabaxna gooni bay utukanay sida qofka musaafirka salaada u jamcinay si lamid ah ayaa muxua qabayskana inuu jamcisa ayaa loo fududeeyay weyaan oo jamci suuriga inuu yahay ayaa dhici karta walcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala marka wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj fattaqu llaha ma istatactum iyo adiladaas tirada badan oo caamka ah ayay adiladana muxuu ah hoos ahaan usii cadaynaysaa weeyaan xadiidka boqol iyo baabka boqol iyo toddoba iyo soddonaad baabu liktisaali min annifaas haweeneyda haddii ay dhasho inay ka qabaysto ayuu baabkan u baabiya weyaan in laga qabaysto ayuu baabkan u baabyahay haweeneyda haddii ay dhasho inay muxuu ahay markay umash ka baxdo inay qabaysato waa lagama maarmaan waa sida xaydkii oo kale sida weyan xadidka laba boqol toban iyo afraad waa xadid saxiixa xadid saxiix weyan isna waa sudasi xadiida qala imam nasa aleh raxmat ullah akbarna moxamed ibnu qudama alqurashi moxamed ibnu qudama alqurashi eh, waa nin eh, lagu sheegay laa ba'sa bih laa ba'sa bih ayaa lagu sheegay weyaan ahay laa ba'sa bih yani martaba yara hooseysa weyaan oo saduqa xataa kasii hooseysa qala wuxuu yidhi xadathana jariir ibn cabdilxamid adabi wa hiqat thabt an yaxya ibn saciid alanصari weyaan yacni meeshaan waxaa aada ogaataan oo runtii qaacido aada u muhiima oo qofkana uu ka faa'iidaysan alqaari wasaamic haddii aad aragtaan jariir can jariir can yaxya haddii aad aragtaan yaxyagaas saan hore u sheegnay inticaamka ah yaxya ah, ibn saciid alqataan iyo yaxya ibn saciid alansaari labadaa nin haddii aad aragtaan yuu noqonayaa yaxya ibn saciid iyo yaxya ibn saciid ma ansaari amis waa qataan kuu noqonaya qowlan waaxidan waxawe alansaari waa cabdilxamiid adabi weligii waxba kama wariyo ninka la yihahdo yaxya ibn saciid alqatan waxba kama wariyo weyaan can jacfar ibn moxamed asadiq weyaan imaamu faqih jacfar sadiq can abihi abihi moxamed ibn cali albaqir hiqatun fadil waa labada imaam labadaba nimankan shiicada ayaa sheegtaa ina aimo yihiin annagana waa aimadeeni calayhima raxmat llah can jaabir ibn cabdillahi wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda minku takninkii xadiia badan nabigeena ka wariy alayh sala slam xadiiska dheera oo xajkana wariyey fi xadiidi asma bint cumays gabadha asma bint cumays radia allahu taala ardaha asmaa bint cumays waa xaaskii jacfar ibn abi aalib jacfar ayaar oo waxaa weyn shahiiday yahay ninka isaga ahaa xaaskiisa weeyaan kadibna nabigeena ayaa guursaday cafwan abubakr sidiq ayaa guursaday waxayna u dhashay muxamed ibn abubakr sidiq ayaa udhashay weyaan asmaa bint cumays xiina goortii nufisat bidilxulayfa meesha dulxudayfe la yihahdo oo magaalada madiine afkeeda ah oo reer madiine ay ka xirtaan ama abaara cali loo yaqaano markii ay ku dhashay he ana rasul rasulka sal sl qal rasulken wuxuu yidhi murha waxaad fartaa abubakrow qaala li abubakr abi abubakrin wuxuu ku yidhi asidiiq murha abubakr waxaad fartaa an taktasila inay qabaysato oo watuhilla inay xajka ku dhawaaqdo weeyaan labayk allahuma labayk ay tidhahdo ha qabaysato xajkana ku dhawaqda ayuu nabi yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam baabka boqol iyo sideed iyo soddonaad baabu lfarqi bayna dami alxayd waalistixaada baabu lfarqi kala saarka amaba kala duwnaanta uu kala duwan yahay ama kala saaritaanka bayna dami alxaydi dhiigga xaydka iyo alistiaadati dhiig furanka siday kala yihiin ayuu baabkan u baab yahay yani maxaa lagu kala garani maxaa lagu kala garani nabigeena noo sheegi doona alayhi salaatu wasalaam xadiidka laba boqol toban iyo shanaad waa xadiis xasan saxiix weeyaan waana sudasi qala imam nasai aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed bn muthana hahy alcanazi wa hiqat thabt qala xadathana بن abi cadiy mحamed بn ibrahim wa hiq an mحamed wahuwa ibn cmr ibn calqmة ibn waqas alaythi abu cabdillahi wayaan ah, hy wa hiq an ibn shahab mxamed ibn shahab الzuhri imamka ataqaana way an curwat ibn zubayr wa faqihi an fatima binti abi xubeysh anaha fatima binti abi xubeysh kaanat waxay tustaxaadu mid lidhiig furansiiyo faqala laha rasul rasul wuxuu yiri sal slam ida kaana hadduu ahaada damu lxaydi dhiigga xaydka eh, fa inahu dhiigga xaydka daman waa dhiig aswadu madow yucraf waa la galani faamsiki can isala salaada jooji ayuu nabig yihi sala allahu alayh wali wasalam dhiiggaas eh, xaydka waa dhiig madow dhiigga kale latoo ma ahan isku nooc ma ahan xitaa kuleelkiisa iyo eh, xataa muxuu ahay raayaxada iyo gufaaciisa iyo waa kala duwan yihiin iyo dhiigga caadiga faamsiki can isala salaada ka istaag wayaan fa idaa kaana hadduu ahad al aharu kan kale dhiig furanka caadiga ahna fatawada'i wayse qaada fa inamaa in kale maa huwa isaga cirqun waa muxuu ahay xidid furmay weyaan xidid furmay saas weyaan waa yahay waxaan ugudbaynaa xadidka laba isku macno taqriban xadidkan dambe soo socday kan xadidka laba boqol iyo toban iyo lixaad waa xadid xasanun saxiix qaala imam anasai aleyh raxmat ullah waa khumaasi isaga xadidka hore sudaasi ayuu ahaa kan waa khumaasi alimaam anasai iyo nabiga alayh sl sl naf baa udhexayso qaala wuxuu yidhi alimam anasai akhbarana moxamed ibn muthana alcanazi wayan hiqatun thabt qala xadathana ibn abi cadiy ibn cabdilcadi maxamed ibn ibrahim wa hiqatun hada min kitaabihi xadiidkan iyo ariiqan kitaab iyo mxuah buug u qornaa ayuu iga wari wayaan oon ka wariyey intaas marka markuu saa u waday qaala wuxuu yidhi akhbarana imam nasa'i ayaa ku noqda hadalka akhbarana waxaa noo warramay moxamed ibn muthana ayaa noo warramay qaala xadathana ibn abi cadiyin min xifdihi ibn abi cadiy ayaa xifdigiisa marka laba jeer marna buug ayuu ugu akriyay xadiiskan marna waxa weyan kor ayuu ka xifdiyey marka buugga ayaa horreeyey xifdiga ayaa dambeeyey qala wuxu xadathana ibn camr alaythi laa ba'sa bihi cinda anasa imam nasai wuxu le dhib ma lahan nin ba'si badan oo kusuganya maaha weyaan waa maraatibta hoos hoose an shabi zuhri maxamed ibn shabi zuhri imamka ataqana weya an curwat ibn zubayr hahay curwa ibnu zubayr wuxuu ka wariyey ibnu shahaab can caaishata um lmuminin wuxuu ka wariyay habaryartii ahayd ana fatimata binta abi xubaysh faatima binta abi xubaysh saxaabiyada jaliilka kaanat waxay tusaxaadu mid la dhiig furansiiya oo dhiigga muxuu ka da-a faqaala la rasul rasulka wuxuu ku yiri sal slam ina dama alxaydi dhiigga xaydka damun aswad waa dhiig madow yucrafu waa la garani fa ida kaana dalika arrinka hadduu ahaado dhiiggaa madow u yimaado faamsiki can isala salaada ka istaag weyaan wa ida kaana alaakharu kan kale hadduu yahayna fatawada-i wayseqaada wasalli tuka weyaan labadaas marka xadiid nabigeena sala allahu alayh wali w slam wuxuu farayaa marka in dhiiggii ay kala barato kan madowna uu yahay dhiig xayd tan kalena muxuu mxuu ahaa dhiigga guduudno caadig ahna uu yahay dhiig eh, istixaado ama dhiig furun uu yahay iskaga kaa darsamin ayuu nabig sal slam marka dhiiggan madow hadduu yimaado salaada ka istaag haddii dhiiggaan eh, madow u dhamaadana eh, nabiga wuxuu le sal llahu alay slam weyse qaado oo duka ayuu nabig sal allahu alay slam marka meeshaan maxaa ku jira in la weyse qaato riwaayaad kaloon soo marnayna dhiigga inay iska dhaqdayd faqsili canki dama wasalli dhiigga iska dhaqo duka saas ayay ahayd weyaan meeshaana weyse ayaa la keenay arrintan weysada marka alimaam annasa qunquun buu ka qabaa amaba culays buu arkaa wuxuu isleeyahy leeyahy waysadan ama ay kororsan tahayoo meesha ayna ku jirin qaala imaam qaal ah, abu cabdiraxmaan alimaam anasaai wuxuu leeyahy qad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey hayru waaxidin mid midaan ahayn dadaan mid ahayn ama qof ahayn ayaa weydiiyey ayaa soo wariyey lam yadkur ma sheegin axadun mid oo ah, minhum ayaga ka mid a ah, maa dakara ibn abi cadiy ibn abi cadiy oo maxamed ibn ibraahima arrinkan uu sheegay oo weysada ah mid sheega ma jiro weyaan wallahu tacaala aclam ilaahay baa ogsoon ayuu leeyahay arrinka isaga imaam nasaa'i marka waxaad hadalkiisa ka dhigan yahay xadiidkan inuu daciifnimo ku xukumi laba arrimood ayuuna u daliishani tan koobaad idiraab isbaranberitaan oo xagga sanadka ah ayaad muxuu ahaa marna caaisha ayaa toos xadiidka nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam ka warinayso hahay oo xadiidka curwa ibnu zubayr Eh, waa mar caaishuu maraya mar caaisha ayuu mari marna faatima binti qays ayuu toos ugu warinaya arrinka asaga idraab ee ku jiro isbaranbarintaan ee ku jira ayuu leeyahay tan labaad wuxuu leeyahay raggii jamaacada ahaa oo lafdiga waysada aanay sheegin oo dhiig in laiska dhaqo oo weyse aan sheegin ayuu curwa min zubayr khilaafayo wayse ayuu sheegay sheegitaanka marka uu min abi cadiy oo curwo kasoo wariyay inuu weyse sheegay labadaa darteed ayuu xadiidka inuu dacfi ugu xukumayo isku dayaya laakiin arrinta iyada ah waxaa looga jawaabaya ninka la yihahda curwa ibnu zubayr um umlmin caaishana wuu soo gaaray waxna waa ka wariyey faatima binti qaysna ayadna wax waa ka wariyey marka inuu tanna muxuu ahaa inuu mar ka wariyo caaisho mar labaadna uu faatima binti qays laftigeeda u tago ood ka wariya wax diida lama arko tan labaadna maadaama curwa ibn zubayr uu yahay hiqa hiqadana waxaa weeyaan wux uu la yimaado ood asaga muxuu ahaa jamaacadii khilaaf weyn hadda meesha maba ka muuqdo oo in dhaqitaan la sheego ama weyse la sheego maba aad uma kala duuna ila markii la dhaqa qof aanan weyse qabin dhaqitaan kalegeed oon weyse aan la soconin kuma tukan karo marka waa arrin iska laazimayso sidaa awgeed xadiidka marka inuu saxiix yahay ayaa insha allahu tacaala ayaa sida imaamkaba uu sheegay alimaam xasanu saxiix inuu yahay ayaa ku cad weeyaan saas ayaana muuqata walcilmu cind allahi tabaraka wa tacaala xadidka laba boqol toban iyo todobaad waa xadis saxiix isnaad waana xadiis khumaasi ah qala imam nasai aleyh raxmat llah abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi carabiy albasri hiqatun weyaan qala xadathana xamaad wahu ibnu zayd weyaan waa imaamkii hiqatun tabtig ahaa an hishaam بن curwa hishaam bn curwa an abihi abi cumr zubayr wuxuu ka wari an caaishata radi allahu ta ardaha qaalat waxay tir ummi min caaisha istuxiidat faatima bint abi xubaysh gabadha faatimata abi xubaysha ayaa la dhiig furansiiyey fasa'alat nabiya nabigana ay weydiy sal slam faqalat waxay ti ya rasul rasulka allow inii aniga usaxaad waa lidhig furansiiya falaa duhuru ma dahaara noqdo daahir ma noqdo afa adacu salaa salaad misaga taga faqala rasul qala rasul rasulka wuxu yiri sal slam inama in kalmana dalika kaas cirqun waaxidad weeyaan walaysat ma ahanin bilxaydati xayd ma ahanin fa idaa aqbalatad xaydatu xaydka haddii ay soo qaabisho oo xaydka meeshii u muuqdo e fadaci salaa salaadda isaga tag oo salaaddii ha tukanin maxaa yeeley xayd hadduu marba yimaado salaad meesha ma taalo wa idaa adbarat haddii xaydka uu dabar jeediyana faqsili canki dama faqsili iska dhaq canka xaggaada athara dami dhiigga raadkiisa dhaq watawada'i weyse qaado saasuu nabig sala allahu alay waslam fa inamaa dalika arrinkaas cirqun waa xidid walayst mahani bilxaydati xaydu ma ahanin saas ayuu nabig le sala allahu alay wasalam qiila la qabayska ka waran qaala wuxuu yihi dalika qabayskaas laa yashuku fiihi axadun qof ma shakiyo weyaan waa qabaysani qofki marka dhiigga aad xaydka um, u ka dhamaada inay qabaysto laga maarmaan midkaanka laftirkiisa oo istixaadaha inay qabaysanaan waa sunna sidaa weyaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi laa aclamu ma ogsooni axadan qof dakara fi hada alxadiid xadiidkan ku sheegay watawada weyse qaada waa ti aan soo marnay hayra xamaad ibni zayd xamaad ibni zayd waqad rawaa hayra waaxidin mid cidaan ahayn ayaa ayaa warisay an hishaam ka warisay walam yadkur fihi watawada ma ayna sheegin jawaabtii inta horon sheegnay eh, in ku dhaweeyaan arrinkan musanafku uu leeyahay xamaad ibnu zayd ayaa ziyaadadaas muxuu ahaa la gooni noqday arrinta ayada sax ma ahan arrinta ida sax ma ahan saxiixna ma ahan maxaa yeelay abu mucaawiya eh, maxamed bin khazir adariir adariir can sham eh, ibn cur wuxuu ka wariyay cinda albukhaari in nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku yidhi uma tawadaii likuli salaatin xataa yajiia dalika alwaqt inuu ku yidhi bukhariga ku taala marka wuduga bukhaariya lagu sheegay abu mucaawiya ayaana wariyey marka wax hadda gooni ahaan loo saara waxa weeyaan oo gooni ahaan muxuu aha loo leeyahay wuduga meesha kuma jira amaba waxaa gooni ula imaaday ninka la yidhaha xamaad amaba curwa labadaba waxaa weeyaan meesha kuma jirto ama hishaam dusha eeda looga saara kuma jirto walla cilm cind allahi tabaraka wa xadidka laba boqol toban iyo sideedaad waa xadis saxiixa waana khumaasi qala imam nasai aley ramat lah abarna qutayb ibn saciid raggaas waa raggi a taqaaneen an malik ibn anas an hisham ibn curwa an abihi abihi an caaishata radi allahu ta ardaha um qaalat waxay tihi qaalat faatimatu bintu abi xubaysh waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka allow e laa adacu laa adhuru ma ahaar noqdo afa adacu salaa salaad maisaga taga faqala rasulah rasulka wuxu yhi sal slm inama dalika arrinkaas cirqun waa xidid walaysat bilxaydati xayd ma ahanin faida aqbalat alxaydatu xaydka hadduu soo qaabila fadaci sala salaa isaga tag waidaa dahaba xaydka hadduu tagana qadruhaa qadarkii aad xaydka kugu dhici jiray ayaamihii in la eg ay tagto faqsili canki dama dhiig iska dhaq wasalli tuko weyaan saas ayuu nabig le sala allahu alayhi wa alihi wasalam xadiidka laba boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis muxuu aha saxiix weeyaan waa khumaasi xadiidkan qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna abulashcaf axmed ibn miqdaam alcijli qala xadathana khalid ibn xarif alhujaybi hiqat habt ninka hore cijligaas waa laa ba'sa bihi weyaan qala u samictu hishaam ibna curwa ayaan ka maqlay can abihi abihi muxuu ahaa curwa ibna zubayr can cayshata ayuu ka wariyey ana binta abi xubeysh faatima binta abi xubeysh radi allahu taala ardaha qaalat waxay tii ya rasul rsulka allow inii aniga laa athuru ma ahar ma daahir noqdo afa atruku salaad salaad ma isaga taga qaala nabigan wuxuu yiri sal slm laa maya inamaa in kale maan huwa isaga cirqun waa xaydad walaysa bilxaydad xayd ma ahani fa aqbalat alxaydatu xaydka hadduu soo qaabila fadaci salaa salaad isiga tag wa idaa adbarat haddii xaydka u dabar jeedina faqsili canka dama dhiig iska dhaq wasalli tuka saas ayuu nabig sala allahu calayhi waaalihi wasalam faatima binta muxuu ahaaye eh, abi xubaysh gabadhan radi allahu taan ardaaha axaadiistii aan soo marno o dhan ayadaa muxuu ahaa warinaysay khayrna allah siiy wax badan waan ka baranay sidoo kale ardayda waxay ugu fiican tahay axaadiistii way soo noqnoqdeen alfaadda ha kala duwnaato iyo cibaaraadka mararka qaar ha kala duwnaadeena laakiin xukunkii waasi waa isla xukunkii rijaal badan unbaa meesha kusoo arooray laakiin alfaaddii taqriiban waa isleeyihiin marka xataa casharka hadduu dheeraado ardaydii marka waxay unoqonaysaa kucelis iyo naqdin ay u noqonaysaa weeyaan marka wax dhib badan ma ahan wax aada u fiican weyaan bifadli illah caza wajal marka aad iyo aad baan runtii aan ugu faaidaysanay ilahi waxaan ka barayna subxana wa tacaala inuu yajcal firdows cala mathwaha hiya waman rawaa canha raximahum ullah baabka boqol iyo sagaal iyo soddonaad baabu nahyi can iqtisaali ljunubi fi lmaai daa'im waan ka baxnay istixaadadii xaydkii iyo wix lamidka waan ka baxnay waxaan u gudbaynaa baabu nahyi reebid liska reeba ayuu baabkan u baab yahay can iqtisaali ljunubi qofka janaabada qaba inuu muxuu ahay qabaysto oo ku dhex qabaysta fi lmaai daa'imi biyi fadhiyo janaabuu qabaa barkad biyo ayuu muxuu ahaa dalaq yiri lama ogola nahyigaas marka culimada way isku hayaan nahyigaas ma tanziiha oo karaahiye weyaan mise waa taxriim sida adharka oo muuqata walcilm cind allah inuu xaaraan yahaa weyaan oo biyo fadhi adoo janaabo qaba inaad ku dhex dhacdo ood ku qabaysato inay muxuu ahaan la ogolayn ayaa muuqata walcilm cind allahi tabaaraka watacala saas ayaa koley inay raajix tahay inkastoo khilaaf masalada uu ku jiro xadiidka laba kun eh, xadiidka laba boqol iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa waana waxaa weyan sudasi qaala imam nasai aleh raxmat llah abarna ibnu daawuud ibnu xamaad almihri wey almahri almisri waa hiqa iyo walxaarith ibnu miskiin qiraa'atan caleyh wa ana asmac walafdu lahu xaarith ibnu miskiin waa ninkii si aan toos ahayn uu alimaam annasaa-i sheekha ugu dhigtay waa hiqa isna can ibn wahb cabdullahi ibn wahb waa hiqatun xaafidun cabid can camr ibn xaarith ibn yacquub alansaari hiqatun faqiih can bukayr ibn cabdillahi ibn ashaj almadani almisri weyn hiqa waa yahay ana abasaaib ninka abasaaib la yidhi alansaari almadani mawla hishaam ibnu zuhra ayaa ayaa xureeyey ibnu cabdilber wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo abasaaib abasaaib ninka la yidhahdo waxay ku ijmaaceen inuu yahay thiqa maqbuulu naqli naqligiisana waxaa weeyaan iyo axaadiista uu soo rarana la aqbala ayay isku waafaqeen ama ay ku ijmaaceen ayuu leeyahay calayhim raxmat ullahi jamiican ana abasaaib ninka ninka abasaaib la yidhahdo akhbarahu wuxuu sheegay anahu isaga abaa hurayra anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayrata abaa hurayra inuu ka maqlay yaquul isagoo laraawiyat alislam ayuu ka maqlay qaala inuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal allahu alay slam he laa yaktasil yuusan qabaysan axadukum midkiin fi lmaai biya addaa'imi ee fadhiyo wa huwa junuban isagoo janaabo qaba yuusan ku qabaysanin ayuu nabig yihi sal allahu alay slam laakiin muxuu samaynaya waa noo imaan doontaa wuu darsanaya baaf ama ku darso ama baaldi ku darso ama wax kale ku darsa meelaha la aad weeyaan biyihii ka qaada meesha laakiin biyiha ku dhex dhicin oo biyaha muxuu ahaa haku qabaysanin saasuu nabigeena amar ku bixina sala allahu alayhi waali wasalam baabka boqol iyo afartanaad baabu nahyi can ilbawli fi lmaai raakidi waliqtisaali minhu baabu nahyi reebid iska reeb baabkan u baab yahay can ilbawli in lagu dhex kaadiyo fi lmaai biyo alraakidi ee fadhiyo waaliqtisaali minhu kadib laga qabaysto biyo fadhi intaad dhexgasho ku kaadiso kadibna aad ku qabaysato lama ogola nabigan uu diiday sala allahu alay slm xadidka laba boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa waana sudaasi qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbaranaa waxaa noo warramay moxamed ibni cabdillaahi ibni yaziid almuqri can sufyaan sufyaan ibn saciid sufyaan muxuu ahaa ibnu cuyayna weyan thawri ma aha ibnu cuyayna waa martabadan waxaa jooga muxuu ahaa ninka la yihahda ibnu cuyayna can abi zinaad cabdullahi ibnu dhakwan weyan waa hiqa can muusa ibnu abi cuthmaan hay ninka muusa ibnu abi cuthmaan ah waxaa la waxaa weeyaan waa maqbuul maqbuul weeyaan can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihi wuxuu ka wariyey hay isna waa maqbuul labada ninba maqbuul weeyaan qaarna waxay ku sheegeen sheekh in la yihahdo sheekh mas'aladan sheekh la yidhaahdo hadda istilaax loo yaqaano qofka ahlu cilmiga ah oo diinta ilaah xambaarsan ayaa loo yaqaanaa laakiin sheekh haddii aad istilaaxa iyo afgaradka ay isku yaqaaneen ama loo yaqaanay xilliga hore meesha ugu fiican waa nin akhyaar ah akhyaar weeyaan laakiin ma tusinaysa tacdiil inuu muxuu ah qof cadli yahay amaba hiqo inuu yahay iyo daciif yahay toona ma tusinaysa qof un iska un asturan inuu yahay ibnu xibaan ayaa saa qaba wuxuu ku leeyahy shaykhun hiqa shaykhun daciif saasuu dhihi arraaziyaan labadanino muxuu ahaa abu zurcata iyo abuiyo abu xaatim arrazi ayaga waxay qabaan shaykha martaba hoose inay tahay yacni qof xadiidkiis ay yar yahay xadiid aada u yar wariye ayaa sheekha ay u yaqaanaan weyaan marka sheekha annaga istilaaxan maanta u naqaano iyo isilaax ay raggan u yaqaaneen wax badan baa udhexeeya weyaan wax badan baa udhexeeya waaya ninka la yidhaahdo marka muusa ibnu cuhmaan can abihi can abi hurayra hahay hahay abi hurayra can abihi aabihi tabbaan ayaa la yihahda abihi tabbaan ayaa la yihahdaa abi cuhmaanka tabbaan ayaa la yihahdaa waa maqbuul isna can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu tan arda ana rasula rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi laa yabulanna yuusan kaadinin axadukum midkiin fi lmaai araakidi biyo fadhi yuusan ku dhex kaadinin uma intaa kadibna yaktasil ah, minhu yuusan xaggiis ka qabaysanin nabigeena wuxuu cadday sal alla alay slam amarna uu ku bixiyey diidayna nabigeena wuxuu diiday in biyo fadhiyo qofka intuu ku dhex kaadsho kadibna uu ka qabaysto nabigeena wuu diiday calayhi salatu salaam de waaba dhaqan xumo dhaqan xumo weyaan biyo fadhi aad ku kaadin kadibna aad ku qabaysani wax loo marka kaadi hadii ku qabaato meelaha aad biyihii fadhiyey in qofku u najaaseeye ma ahan weyaan amaba aqala shay uu halleeyo ma ahan haddii xataa ay najaasoobin xadiidka laba boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai aleh ramat ullah waa subaaci xadiidkan todoba ayaa naf ayaa udhexaysa alimaam nasaa iyo nabigeena alayh sl slam qala wuxu yidhi alimam nasai akhbarna camr ibnu hishaam camr ibnu hishaam ibn yaziid aljazari weeyaan alimaam nasaa waa hiqa ayuu leeyay isaga ayaa la goyli noqday cid kale oo muxuu ahaa asxaab alkutub soo saartay lama arka weyaan waa laba boqol iyo shan iyo afartanka jir nabigeen ayuu dhin sala allahu alayhi waali wasalam waa ninka la yihahda camr ibnu hishaam ibnu yaziid aljazari qala xadathana mahlad ibnu yaziid alqurashi mahlad ibnu yaziid alqurayshi saduuqun lahu awhaam waa run badane laakiin ismoodsiintiisa ayaa tiro badan weeyaan saduuqun lahu awhaam can sufyaan athawri sufyan bn saciid ibn masruuq alimaam athabt alxuja can abilcalaa abilcalaagan burd ibnu sinaan ayaa la yihahda abulcalaa burd ibnu sinaan ashaami waa saduuq run badane laakinahu qadariye inuu yahay ayaa lagu turay weyaan saas ayaa lagu yara mxuu ahaa sheega can cubaadata ibnu nusayin cubaadata ibnu sayi waa waxaa weeye alkindi abu camr ishami hiqatun faadil waa can hudayf alkindi hudayf ibnu xarith alkindi ninkaas hudayf ah waa la isku hayaa ma saxaabi ba mis saxaabi ma ahan sida raajixan inuu taabic yahay weeyaan annahu taabicigaas hudayf sa'ala wuxuu weydiiyey umi lmuminiina caaisha ayuu weydiiyey anahu sa'ala wuxuu weydiiyey caaisha umlmuminiin radia allahu ta ardaha wuxuu weydiiyey ayu leyli habeenka waktigiiseeba ama kiiseeba kaanuu ahaada yaktasilu mid qabaysta rasuulula rasulka sala allahu alayhi wa alihi wasalam xilliga nabiga uu qabaysanayey ayaa muxuu ahaa ayuu weydiiyey riwaayo kale ayaa caddaynayso wuxuu weydiinaya cinda abi daawuud ayaa wuxuu waxaa weeyaan waxay ku caddahay wuxuu weydiinaya waa janaabadii markuu nabiga janaabada ku dhacda habeenkii ma habeenka awalkiisuu ka qabaysan jiray mise aakhirkiisuu qabaysan jiray kuu samayn jiray saas ayuu weydiiyey ayu leyl habeenka saacadihiisa toodeeba kaana u ahaad yaktasilu rasul rasulka mid qabaysta sal ly slm oo janaabada ka qabaysta qaalat waxay tii rubama ikhtasala awala leyl habeenka awalkiisa inuu qabaysta ayaa dhici kartay warubama waxaa dhici karta ikhtasala inuu qabaysto aakhirahu habeenka aakhirkiisa inuu qabaystana suuragalay ahayd nabiga alayh sl slam labadaba wuu samayn jiray qultu waxaan idhi waxaa dhihi qudayf alxamdu lilah alla weyne ayaa mahadla aladii allahasoo jacala yeelay fi lamri amarka sicatan waa sicnimo allahna sii ayaa muxuu ahaa oo habeenkii saacadda alla saacadaan raba inaan qabaysan karna allihii saxaabiga jaliilka ah radia allahu tacaala canhu mxuu ahaa taabiciga jaliilka raximah llahu raxmatan waasica baabka boqol iyo laba iyo afartanaad aliqtisaaru awala leyli wa aakhirahu habeenka awalkiisi akhirkiisa in la qabaysto oo labada ay dhib lahayn ayuu baabkan u baabaya baabka hore unbuu sii xoojinaya kii hore awalkii akhirka wuu sheegi karna wuu sii cadayn doonaa xadiidka laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa isna waxaa weyan waa sudaasi qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa basri hiqa qala xadathana xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa hiqatun thabt camburd abulcalaagi haddaan soo marna weyaan sinaan waxaa weyaan saduuqun rumiya bilqadr qadar ayaa lagu sheegay can cubaadata ibnu say waa hiqatun faadil waan soo marnay can qudayf ibnu xaarif saxaabinimo iyo taabicnima laisugu hayaa taabicnimo ayaana raajicsan qaala wuxuu yidhi raximah llah waraxima jamiica aruwaat dahaltu waxaan galay calaa cayshata anu soo galay radi allahu ta an ardaaha fa waxaan weydiiyey su-aal baan weydiiyey qultu waxaan idhi akaana miyuu ahaaday rasuula rasuulka al sala allahu alayhi waali wasalam he yaqtasilu mid qabaysta min awali leyl habeenka awalkiisa aw min akhirihi ama habeenka akhirkiisa markaa janaabo ku dhacdo qultu waxaan ihi kullu dalika kaasoo dhan waa dhici jirta saasoo dhan saas walbaa dhici jirtay mid walbaa dhici jirtay rubamaa waxaa dhici karta ikhtasar inuu qabaysta min awalihi habeenka awalkiisa inaad qabaysto waa dhici jirtay wa rubamaa waxaa dhici jirtay ikhtasar inuu qabaysto min aakhirihi akhirkiisa qultu waxaan idhi alxamdu lilah alla weyne ayaa mahadsan alladii allahaasoo jacala yeelay fi lamri amarka sacatan waasicnimo allih noo yeelay ayaa mahadsan ayuu yidhi ninka qudayf ibnuxaarith raximahullah marka qofka haddii janaaba ay ku dhacdo habeenka marka awalkiisana wuu qabaysan karaa aakhirkiisna wuu qabaysan karaa laakiin qofka haddii ay noqoto inaad hurdo ood saxdo intuu janaaba ay ku dhacdo kadibna uu saaxdo waxaa nabigeen uu faray sala allahu alayh wali wslam uu nagu irshaadiyey inuu weyse qaato inuu weyse qaato weyaan saas ayuu nabigeena irshaad eh, nagu siiye calayhi salatu salaam baabu dikri alistitaar cinda aliqtisaal markaad qabaysanayso ood qofka u qabaysana in waxa weeyaan uu is-asturo uusan isqaawinin ayuu baabkan u baabiye weyaan baabka boqol iyo saddex iyo afartanaad weeyaan xadiidka laba kun iyo laba boqol ah, xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatanaad inaan laba kun gaarno oon sii dhaafno oon ilaa shan kun ilaa muxuu ahaa gaarno ayaan niyada aad ugu haya marka waan u booday xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala imam nasai aleh raxmat lla akhbarna mujahid ibnu muusa alkhawaarizmi waa hiqa qaala xadathana cabdiraxmaan ibn mahdi imaamun hiqatun thabt qaala xadathanii yaxya aha waxa ii warramay ayuu yidhi yaxya ibn lwaliid aai yaxya ibn lwaliid aai ayaa ii warramay ahy yaxya ibn lwaliid aai ayaa ii warramay yaxya ibn lwaliid aai laa ba'sa bihi weyaan ibnu xibbaanna hiqaadkiisa ayuu ku sheegay qaalu xadathanii muxil ibnu khaliifa muxil ibnu khaliifa ayaa mxuu ahaa ii warramay waa aai waa asna hiqa qaala xadathanii abusamx ninka abusamx la yihahdo ayaa ii iyaad ayaa la yihahdaa iyaad ayaa la yihah abu samxigaas waa mawla rasuuli llahi sala allahu alay waslm nabiga ayaa xurayy waa saxaabi jaliila qaala wuxuu ahay kuntu waxaan ahay aqdumu rasula rasulka mid khudmay sala allahu alayhi waali wasalam fa kaana rasuulkeena wuxuu ahay sal l slam idaa araada goortuu doona an yaktasila inuu qabaysto kormayrto qaala wuxuu dhihi jiray wallinii qafaaka qortaada iisoo jeedi dushaada iisoo jeedi xag iga jeeso wayaan fa uwallihi qafaaya qortayda ayaa nabiga usoo jeedin jiray o dhanka kale ujeesan jiray fa asturuhu bihi qoortaas iyo dee xataa maro kale haduu heli karaba ayaa nabiga ku asturi jiray sala allahu alayh waali wasalam nabiga saas u jiray waa hadii meel bannaan u joogo laakiin hadii masquul iyo guri ila jooga markaas looma baahnayo laakiin qofka hadii aad muxuu aha meel bannaan joogo in aad is asturta ood cawradaada banaanka soo dhigid ayaa loo baahan ya weyaan waana hadyiga nabigeena sala allahu alayh waali wasalam saas ayuu nabigeena samayn jiray markii la qabaysanaa xadiidka laba boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa alimaamu atirmidi qaala wuxuu yidhi waana xadiis sudaasi ah ahbaranaa yacquub ibnu ibrahim addawraqi waa hiqa can cabdiraxmaan ibn mahdi athiqa alxuja athabt can malik ibn anas imam daalhijra waa ninkaa taqaanin can salim salim ibn abi umaya abunadr ayaa la yihahdaa mawla eh, cumar ibn cubaydillaah almadani hiqa weeyaan saalimkaas waa hiqa can abi murata abi mura eh, ninkan la yihahdo cafwan eh, salim mawla cumar ibnu cubaydillahina waa la yihahdaa mawla umahanin waa la yihah umahani bint abi aalib oo sayd la dhalatay radia allahu ta an ardaha ayaa xuraysan waa la yihahdaa can abi murata salim cafwan waan ku noqonaya waan ku noqdo xadiidka laba boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa waana sudasi qaala imaam anasai aley raxmat lla yacquub ibn ibraahim adawraqi hiqatun weyaan haye can cabdiraxmaan ibni mahdi waa imaamkaa taqanin can malik ibn anas imam darhijra waa sidoo kale can salim salim ibn abi umaya abunadr mawla cumar ibn cubaydillaah almadani waa hiqa kaas saas ayuuna sax ku yahay can abi murata mawla caqil bn abi aalib abi mura ninka la yihahda u xureeyey caqil bn abi aalib waxaa kaloo la yihahdaa umuhani bint abi aalib ayaa xuraysay walaashii ah ayaa xuraysay waa hiqa weeyaan can umuhani bint abi aalibin fakhita ayaa la ama hind labada magac baa loo yaqaana radia allahu taala ardaha saxaabiyada jaliilka ah iyada dahabat waxay aaday ila nabiy nabiga aad sal slam yowma alfatxi maalinta maka la furtay fawajadtu fawajadathu nabiga ay la kulantay yagtasilu isagoo qabaysani wa faatimatu faatima binti rasuuli llahi sala allahu alay slam tasturuhu ay ku asturaysa o ku qarinaysa bithawbin mara maray ku qarinaysaa weyaan ay ku asturaysaa fa sallamat way salaamtay fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slam man haadaa qofkan waa qofke yani man haadihi qoftan waatay weyaan ilaa codki waa la garanaya qultu waxaan idhi ummu hani ummu hani weeyaan ummu hani bint abi aalib waa in adeerti falamaa goorti faraqa uu ka baxay min quslihi qabayskiisa oo nabiga ka baxay sal alla ly slam qaama nabigan uu istaagay fa sallaa wuxuu dukaday thamaaniya rakcatin siddeed ragc ayuu nabigan dukaday calayhi salat slaam fii thawbin hal mara ayuu nabi guntanaa u xirnaa multaxifan xaal u mid isku muxuu ah wareejiyey bihi marada iyada maradaas isku duuduubay nabigeena sal slam ayuu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas marka wuxuu u dambeeya cashirkeena maanta oo ka hadlaya in badan oo ka mid ah arrimaha ku saabsan qubayska ama ha noqoto waxaa weeyaan biyaha lagu qabaysana iyo aadaabta lagu qabaysani ama ha noqoto istixaadada iyo dhiigga kale saaritaankiisa istixaadada iyo xaydka kale saaritaankiisa amaba qofka habka u qabaysana amaba istixaadada meeshay kasoo jooda amaba istixaadada iyo xaydka siday u kala duwan yihiin dhiigooda iyo wixii lamidka ayaan insha allahu tacaala ilahay fadligii subxana watacaala aan soo qaadanay intaas ayaanu kusoo koobaynaa ilah waxaan ka baryana subxana tala bisma usna wa sifaat inuu muxuu ahaa saxaabada nabigeena iyo ruwaadii iyo mualifiintii iyo culimada waxna bartay intaba ilaahay uu naxariisto jana fidos calaa uu siiyo annagana uu naga dhiga kuwa jidkoodii wanaagsana raaca janno gala cilmiga barta ummadana bara hada wallahu aclam wa sala allahu wasalam ala rasul mustafa